musanifku wuxuu uhi wafi lqur'aani naasikun wamansuukun hayru hada mufaraqun fii mawaadicihi fii kitaabi axkaami lqur'aan wafi lqur'aani waxaa ku sugan buu ihi naasikun mid wax nasakho iyo wamansuukhun mid la nasakh hayru haadaa waxaan kuu soo sheegay waxaan ahayn mufaraqun fii mawaadicihi mid kasta meeshiisuu yaallaa fii kitaabi axkaami alqur'aani kitaabka axkaami alqur'aan la yidhaahdo yuu mid kastaba aayaddii aan ku soo maran ku sheegay buu leeyahy imaamu shaafici wuxuu leeyahay kitaab lagu magacaabo axkaamu lqur'aan xajmigiisa iyo weyninkiisana kitaabu risaala buu la egyahay kitaabku waa kitaab madbuuca oo suuqow yaala sida kale kitaabkaan u qiimo badan yahay yaa kitaabkaasna u qiimo badan yahay kitaabkaas wuxuu gaar ku yahay qur'aanka aayaadka axkaamta ayuu goonni imaamu shaafici uga hadlay marka in kitaabkii la keeno oo la akristo way loo baahan yahay liannahu min cilmi salaf weeyaan waa nin caalim oo min a'immati lislaama waa ninka madhabtiisa ay beledkan u tahadlo marka imaamu shaafici kutubtiisa dhan way wada tahadlaa bikhilaafi baqiyati aima kaiira kitaabkiisa ugu weynin badan oo cilmigiisa dhan ku jamciyey kitaab اlum baa la yidhaahdaa waxa waaye miata sana maطbuuc waa yaalla macruuf kitaab اkhtilaafu اlxadiid labada xadiid markay iskhilaafta sida loo jamciyo kitaab ou leeyahay waa yaalla kitaab oo alaxkaam waa yaalla kitaabu risaala waa yaalla kutubtiisa musnad waa jiraa kulli waxoo dhan ayb markaasuu musanifku wuxuu ihi wainamaa wasaftu minhu waxaan kuu soo sheegay jumalan qaybyaalo ma aha imaamu shaafici kullu maa fiihi min naskin oo qur'aankii axaadiisa ku jiroo dhammaan kuu sheegay ma ah laakiin qayb aad ugu daliishatid naski inuu jiro un baan kuu sheegay wainamaa wasaftu minhu mimaa taqadama jumalan aan kuu soo sheegay yustadalu bihaa loo daliishto calaa maa kaana fii macnaahaa wixii ayada mid lamid a loo soo deliishto wa ra'aytu waxaan arkay buu yidhi annahaa kaafiyatun inay tahay tii ku filan fi lasli yani asal ahaan mimaa sakatu canhu waxaan ka aamusay inay kaaga filan tahay oo min naaxiya inaad fahamtid naasikh iyo mansuuq iyo kayfiyada sunada nebiga loo daliishanayo ijmaaca ahli اlcilmi sida nusuusta loo kala loo kala hago waxaas le intii yareedoon kuu sheegaa intii badan kaaga filan buu ku leeyahay laakiin ha u fahmin inan kulli ku wada sheega maaha qayb yaran kaaga sheegay markaasuu wuxuu ku dhamaystiray waas'alu اllaha alcismata wاtawfiiq waas'alu اllaha waxaan ilaahay weydiisanayaa alcismata inuu i dhowro oo min alkhaطأ iyo wالtawfiiqa fi sawaab cismad waa yani ilaahay baa ku waafajin karo sida sawaabka khaطأna kaa dhowri karo maadaama marka aad ka hadlaysa nusuus oo haddana ay tahay qadiyada laga hadlaya qadiya daqiiqa aho qawaacid iyo طariiqaة اljamci bayna الnusuus ay tahay ninka waxaa u dhow an tazila bihi اqadam inay lugta kula fakato marka ina mar kastaba ilaahay berisoo tiraadi ilaahay wixii aada iwaafajisna adigaa mahad intaan ku gafayn ilaahay dhaaf inaad maalin kasta tiraadi mooye inaad isu haysatid kulamaa qarartu min an eh, axkaam sawaab laa yajuuzu alqawlu bigayrihi taas meelay ku jirta ma ayib musanifku waxuu leeyay waatbactu waxaan raacsiyey maa katabtu minhaa wixii aan qoray maa katabtu waxaan qoray oo minhaa min tilka nusuus cilma alfaraa'idi baan raacsiy ow minhaa min alaaya nusuusi naskiga loo jeeda waxaan raacsiiyey cilma alfaraa'idi baan raacsiin doonaa buu ku leeyahy faraa'idkii dhaxalsiinta ma ah faraa'id jamcu fardin weeyaan waxyaalihii ilaahay nagu farad yeelay oo la ogaado aan ku raacsiin doona alatii faraa'idtoo anzala allaahu ilaahay ou dejiyey mufasaraatin wa jumalan ayadoo mufasaraatin cadcad oo la fasiray oo aan waxba kale u baahnayn iyo wa jumalan ayadoo ijmaal ahoo la duubduubay oo tafsiir u bannaan labadiiba waan kuu sheegi doonaa iyo waxaan raacsiyey wa sunana rasuulillaahi atbactu cilma alfaraa'idi iyo wa sunana rasuulillaahi baan raacsiyey macahaa maca tilka nusuusi iyo wa fiiha waa isu dhadhow yihiin macahaa in kaanat mufasaraatin wa fiiha in kaanat mujmalaatin saas way markii macahaa ay tahay nas cad oo haddana xadiid lasii raacsiiyey markii ay tahay jumalanne yani warada fii tafsiirihaa xadiiثun aakhar macnaha saas markaasuu wuxuu leeya liyaclama inuu ogaado man calima haadaa ninkii gartay midkan oo min cilmi اlkitaabi ilaahay kitaabkiisa cilmigii ninkii wax ka gartay inuu ogaado almawdica inuu garto makaanadii aladii mawdico wadaca allahu ilaahay ou dejiyey bihi bidalika almawdici nebiyahu nebigiisa ou dejiyey min kitaabihi ou ka dejiyey oo inuu yahay kii caddaynaya iyo wa diinihi ou ka dejiyo in lagu dayda-a iyo wa ahla diinihi dadka mu'miniinta oy ixtiraamaan ah intaas in la ogaado yaan u raacsi buu ku leeyahay wayaclamuuna waxay ogaan doonaan anna tibaaca amrihi nebiga amarkiisaoo la raacane daacatu llaahi waxaan sheegi doono mar labaad uu musanifku celinaya inay daacatullaahi nebiga amarkiisaoo la raaca daaco ay tahay wa anna sunnatahu nebiga sunnadiisane tabacun inay tahay mid raacda likitaab illaahi fii maa anzala ilaahay kitaabkiisa wuxuu soo dejiyey inay raacdo wa annahaa sunadii laa tukhaalifu kitaaba allahi ilaahay kitaabkiisa ma khilaafaysa abadan wayaclamu wuxuu ogaan doonaa man fahima hada alkitaaba kitaabkan asiga ninkii fahmo ana albayaana caddaynta yakuunu min wujuuhi markii naskan in la caddeeye la rabo qaybyaal badan baa lagu caddayn karaa laa min wajhin waaxidin hal wej keligeed ma aha yajmacuhaa waxaa kulminaya annahaa wujuhdii cinda ahli lcilmi dadka cilmiga u saaxiibka eh bayinatun waa mid cad wamushtabihatu lbayaani bayaankeedana mid ay isu dhow dahay waayo dadka ahlu cilmiga ah mar waxaa la leeyahay muطlaq iyo muqayad mar waxaa la leeyahay caam iyo khaas mar waxaa la leeyahay naasikh iyo mansuuq mar waxaa la leeyahay mukhtalaf iyo mujmac waxaasoo dhan waxa weeyaan waa nooc min albayaan marka dadka ahlucilmiga ana waa arrin u cad oona isku dhadhow mushtabihat lbayaan macnaha bayaannimadeeda waa isku dhadhowdahay mushtabiha wa cinda man yuqasiru cilmuhu cilmigiisa ninkau gaabiyane mukhtalifat lbayaani bayaanki inuu kala tagsan yahay u haystaa wuxuu u haystaa haddii muطlaq iyo muqayad la sheegabo in laba aayadoo isdiidaysa inay tahay sidaasuu u fahamsan yahay buu leeyahay laakiin musanifka hadda wuxuu celin doonaa haddana wuxuu ku noqon doonaa faraa'idkii mar qeyb uu kasoo sheegay kayfa ana sunata الnabiy salى اllahu عalayه wasalam tufasiru اlmujmala وتkصص الcاaمة وتqyd المطلقة mar labaaduu ku soo celin doonaa sababta uu ku soo celin doonana waxaan kuu sheegi doonaa habeen dambe hadduu ilaahay cumrigu gaariyo sababta loo soo celiyay baabkaas maعa أنahu تaqadama lanaa badigiis waa soo hormaray laakiin wuxuu ugu celinaa sabab oo cilaaqa ku leh naskiga hadda aan ku jirno marka sidaas ha noo ahaato qaala almusanifu raximah اllahu tacaala baabu اlfaraa'id alatii anzala allahu nasan waxaan kusoo dhex jirnay hadeertaan baabkii la yidhaahdo baabu naski baabka la yidhahdaan kusoo dhex jirnay marka musanifka hadda wuxuu soo celiyey baabkii ahaa baabu اlcaam wاlkhaas waxaa loo soo celiyana waxay tahay licilaaqati alcaami biاlkhaasi biاnnaskhi naskigii aan ku soo jurnay yaa caamka iyo khaaska cilaaqa gaar a ah buu la leeyahay cilaaqadaas macnaheedu waxay tahay naska caamka ah miihaalkiisa musanifkaa noo sheegi doone ee daahirkiisa uu yahay wax badan inuu kulmiyo markii qaar ka mid ee laga khasiso oo lafdiga intuu ku rumoobi lahay qaar mid ee laga soo reebo culamo qaarkooda waxay qabaan qaarkaas laga soo bixiyey waa min baabi naskhi weeyaan marka kullu caamin khusisa ayaga naskhi buu u yahay sidii madhabta abi xaniifa u qabo laakiin jumhuurta kale oo saddexda madaahib iyo culammada kale waxay qabaan caam iyo khaas naski ka mid ma aha ee waa baab kale min abwaab usuuli اfiqh waxayna ku tahay baa laleeyahay naski waxaa la yidhaahdaa naska markuu soo dego ee jamiicu اlafraad ay ku camal falaan shaygii la waajibiyey ama la jideeyey ee lagu camal falay qaar ka mid ee markii laga soo bixiyo kaasaa naskhi la yidhaahda xukumkii jiray ou ilaahay jiday ee lagu camal falay ee haddana qaarkiis laga noqday ee xukum kale lagu bedelay kaasaa naskhi la yidhaahdo laakiin caamka waxa weeyaan naskaan hadda macnihiisa uu dad badan kulminayo markiisii horeba ilaahay agtiisa kama ahayn ina dadkaan dhan ou kulmi loolamaba jeedinba ee waa maxay waxaa loo jeeday dadkii qaarkood intaan lagu camal falno dadkii oo dhan aan lagu dabaqin buu haddana khaaska imaanaya marka khaaska iyo iyo iyo caamka iyo naskiga waxaa u dhaxeeyo naska caamka ah lam yucmal bihi ilaa bacda taksiisihi naskigana waxaa weeyaan markuu shaygii soo degay lagu camal falay yaa qaar dadkii arrintaas ku waajibaa qaar laga soo reebay marka taas baa waxay weeyaan farqiga u dhaxeeya labada baab ayaa saasa mihaalkiisana waad ku garan doontaa qaala allahu jala hanaa'uhu waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaaniina jaldaة walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hm اlfaasiquun ilaahay wuxuu leeyahay wاladiina kuwii ragga ahaa yarmuuna almuxsanaati gabdhaha ee xurka ah ee cafiifaadka ah ee ku gemayeen qadaf ama cay kuwii ragga ahaa ee dumarka muxsanaadka ah oo baaliqda oo xaraa'irta ah hadal xun ku gamayo waa zinaysatay dhahaayeen uma lam ya'tuu aan la imaanaynin biarbacati shuhadaa afar markhaati oo idil ayna noqonaynin hadday saas dhacda buu leeya ilaahay fajliduuhum kuwaas waxaad garbaashtaan hamaaniina jaldatan siddeetan garbaash ha lagu dhufto walaa taqbaluu lahum shahaadatan markhaati dambana ma geli karaan oo ho aqbalina wa ulaa'ika kuwaasaa hum ulfaasiquuna yani waxa weeyaan aadaabta islaamka uu qabo waxa weeyaan mujtamaca in laysku sii dhexdeeyo lama ah oo nin kastaba ninkuu ribaa iska iska caayo habartaas saas yeel aabbahaa saas lacnadaa kugu dhacday ma ah hadal kastoo afkaada ka soo baxdo waa inuu miisaaman yahay marka ninkii yidhaahdo gabar oo baaliqad ah naag yahay sharmuudada ah, haddii uu ninkii yidhaahdo waxaa lagu tilmaamaa qadaf baa la yidhahdaa yacni waxa weeyaan caay oo gaar ah caay oo dhan maaha waa gooni cirdiga qofkii iyo macnaha dhowrsanaashadiisii aad wax ka sheegtay saas markay dhacday waxaa lagu leeyahay qofkaan hadalkaad ka sheegtay oo tiri waa sinaysato sharmuudaa tahay adiga waaxidaa tahe saddex qofood oo kale oo afar aad ku noqotiin oo arrintaas qofkaan inay samaysay ku soo cadday haddaad arrinta kusoo cadday waysood afartii la imaan wayso garbaash oo siddeetan garbaash hadalkii aad tiriyaa lagugu dhufanaya hadalkaas fiiri qofkaas inta la ilaalinaya awgeed cirdigeeda iyo wanaageeda qofka muslimkaa in layska caaya maa marka ilaahay wuxuu idhi waaladiina yarmuuna almuxsanaati gabdhaha muxsanaadka oo qaangaaro xurka ah oo cafiifaadka ah kuwa been ku gamaya oo wax xunka sheegaya uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa afar markhaatina aan la imaanayni waxay sheegeen ka dhabaynaya fajliduuhum kuwaas garbaasha hamaaniina jalda siddeetan garbaasha walaa taqbaluu lahum hana u aqbalina shahaadatan markhaati abadan ninkii mar nin muslima cirdigiisa wax ka sheego ee saas lagu garbaasho mar damba markhaati geli kari maayo hadalkiisa sharciga islaamka meel ka soo qaad ma leh wa ulaa'ika kuwaasaa hum lfaasiquuna waa dad faasiqiin eh ee khaarijuuna can طaacati اllahi markaasaa ilahi wuxuu yidhi ila aladiina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu markaasaa la yidhi ila ladiinadaas oo hadda aayadda imaan doonta istinahaas ma waxau u socdaa ila aladiina kuwii mooye taabuu oo faasiqnimadii baa laga rafciyey mase ila aladiina waxay ulaabanay istitnaa'aas dadkii faasiqnimadina way ka rafcinay shahaadadii la aqbali lahaayoo laga radinay waa laga aqbalaa miya mase istitnaaha yarjicu ilaa aqrab madkuur ama ila jamiici ljumali halaaa hadda saddex axkaam la sheegay ninka hadduu naagtii waxun ka sheego ninkii hadday naagtan hadday ninkii ka sheegtay waa lamid aydana sidaasoo kale weeyaan waa looga qiyaas qaadanayaaye saddex xugun baa ilaahay u sheegay marka hore waxa weeyaan siddeetan garbaasho oo lagu dhufto midda saddexaad markhaatigoodo mar dambe ayna geli karaynin midda saddexaad faasiq inuu qofkaas yahay haddii laxanta kiibo uusan lahayn saddexdii xugmo marka ilaahay wuxuu yihi ila aladiina taabuu kuwa tawbo keenay marka ma lagaga dhaafaa saddexdoodii waxaa lagu ijmaacsan yahay jaldigii garbaashka laga dhaafi maayo hadduu qofki intuu yidhaahdo qof yahay sidaa xun uu ku sheego ou yidhaahdo waa tawba keenay xaq bani aadam oo horta garbaashka waa lagu fana labadaan soo hartay oo shahaadadii iyo fisqiga ahayd ma laga rafcinaho ma ka baxayoona ila ladiina taabuu may ka baxayaan oo soo gelaysaa istidnihi oo marka shahaadadiisa waa la aqbalaa haddau keena fisqinimadana waa laga rafciyeela labadaasaa la haystaa sida raajixa ah fisqiga horta waa ka rafcisamahay hadduu tawbo keeno nin taaiba faasiq waa lama dhahay laakiin shahaadadii weligeedba marfuuc may noqonay shahaadadiisa lama aqbalayo miya sida badan saas weeyaan marba almajluudu fii xaddin laa tuqbalu shahaadatu marka istinaa kan dambe inuu laabana waa laisku waafaqsan yahay kan horeo jaldiga inuu laabanaynin waa laisku waafaqsan yahay midka shahaadada ah laisku khilaafsan yahay kelia ayb hadda qaala shaafici wuxuu yihi falmuxsanaatu ilaahay uu yihi waladiina yarmuuna almuxsanaati haahunaa meeshaan waxaa lagala jeedaa albawaaligu alxaraa'ir albawaaliqu naagihii qaangaareen alxaraa'iru oo xurta ahayn addooman aan ahayn kuwaasaa lagala jeedaa alcafiifaadna waa ku jirtaa oo qofka haddii hadda ka hor zino inta lagu arkay lagu garbaasho ayada marka haddayna ka tawbo keenin in la yidhaha zaaniyaat ay ay ku dhisan tahay qiimaa ma laha laakiin waxa weeyaan qofka laga hadlaayo qof dumar oo baaliq waxaa ku baxay gabar yar oo saddex jir afar jir hadduu ninka u yidhaahdo zaaniyaad baa tahay oo waxba ka soo qaad male lianna waxaa la og yahay qofkaan kuma dhibtoonayso middaan oo kale inay sinaysanayn dadko dhan waa og yahay hadalkii marka hadal mujtamac ahaan u dhibaa ma ah ayib alxaraa'ira lida addoomankayaa ku baxay ayadana cuquubo kale ay leedahay laakiin jaldiga sideetan malah ayib marka musanif wuxuu leeyahay wahaadaa yadullu midkaan wuxuu tusinayaa calىa ana alixsaana lafdiga ixsaanka oo muxsanaadka la yidhi ismun jaamicun isim kulmina inuu yahay limacaaniya macaani badan mukhtalifatin iskhilaafsan oo hadda hor usoo sheeg hadda midaas waxaa weeyaan waa shay muctarid oo soo dhex galay naskigii iyo ama ama maxaan idhaahdaa caamkii taksiiskii ma ah aayadda karafiiri وqاaلa تaعaaلى والذiina yarmuuna أزواaجaهم وlam ykun lahm شhuهadاء إlا أنfusهم faشhahaadaة أxadihim أربع شhahaadaaت bالlahi inahu lamin الصاadiقيin والadiina yarmuuna أزواaجaهم kuwa xaasaskooda yani waxa xun ku gamaya oo wax xun ka sheegay ninka hadduu yidhaha xaaskayga waa zinaystay hadduu ninkii sidaa yidhaahdo oo walam yakun lahum shuhadaau markhaati kale oo ayaga arrintaas u adkaynaana ayna jirno afartii la waayo ilaa anfusuhum nafaftooda mooye dadkaas fa shahaadatu axadihim qofkooda wuxuu markhaati kacayaa arbacu shahaadaatin afar markhaati billaahi buu ku dhaaranayaa inahu asiga la min asaadiqiina inuu run sheegayo wاlkhaamisatu midda shanaadna wuxuu leeyahay anlacnat اllahi alayh ana lacnata اllahi calayh ilaahay lacnadiisa korkay korkiisa ha ahaato in kaana min alkaadibiina hadda maxalushaahidka laga jeeda taas weeyaan aayaddii hore waxay tusinaysaa nin kasta ee qof dumar ah oo baaliq ah oo xur eh zinaad gashay ku yiraahdo ninkaas ha noqdo nin naagtiis ku gamay ha noqdo ama nin iska caadi oo naag ajnabiga ah, kale ku oo ku sheegay ha noqdo aayadda hore way kulminaysaa waaladiina yarmuuna almuxsanaat lakalama saarin marka ninkii xaaskiisa waxuun ka sheega xataa waa soo galay aayaddii hore marka kaas caan bay ahayd aayaddaana waxaa laga soo bixi marka dadkii waxaa laga soo saaray ninkii xaaskiisa wax ka sheego waxaa la yidhi asiga imaa inuu afar markhaati la yimaado haddii uu zawj yahay nin uu yahay haddii afartii la waayo sow ma aha waxaa laga rabaa inuu afar joor dhaarto inuu run sheegaa wuxuu naagtiisa ku arkay midda shanaadna u yidhaahdo alaa ana lacnata allahi calayh in kaana min alkaadibiin ilaahay lacnadiisa korkayga ha ahaata haddaan been ka sheega naagtaas saasuu leeyahy marka fiiri xukunkii hore oo nimankii iyo nimankii kaloo ajnabiga ahay wada kulmi lahay yaa raggii dumarkii ninkii xaaskiisa gooni wax uga sheegaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi afar markhaati liimaan waayan ayaga horey laga garbaashi maayo sida kuwa kale laakiin afar dhaarasho oo midda shanaadna ay sidaa yihaahiin aa laga yeelaya ayib marka aswaajkii marka macnaheedu waxaa weeyaan sababta loo soo reebay waxaa lagu leeyahay ma badno horto caadatan nin xaaskiisa oo wanaagsan inuu been ku abuurto oo xaaskaygoo zina gelaysaan arkay inuu yidhaahdo caadatan dadka kama dhacdo waxaa ku ximbaara haaliban inuu run sheegaayo waay walidaalika asiga ictibaar gooni ayaa la siiyey ayb oo xukumkii kaloo badnaa waa laga soo reebay kaas marka laga soo reebay waxaan garanay markaa naskii caamka ahay oo nimankii iyo dadkii kala kulminay raggii xaasaskooda wax ka sheegay gooniya loo soo reebay marka waxaa lagu leeyahay naskan oo aayadda labaad mukhasisa lilaayati athaaniya oo aayadda hore waxaa weeyaan caam bay ahayd middaan dambane qasru bacdi afraadi alcaam aw qasru alcaami calaa bacdi afraadi markii raggii laga bixiyey dumarkii qabay intii kale ku hartay aayaddii hore intaana gooniya loo soo reebay ayib marka waxaa lagu leeyahay waxaan naski u dhihi waynay aayaddaas hore markay soo degtay aayaadkaan sababu nusuulkeeda sida noo imaan doonta nin cuwaymir alcajlaani la yidhaahdo yaa yidhi ilaahay rasuulkiisiyow nin naagtiisa haddii uu wax ku arko balka waran buu yidhi zina gasha nin buu diray oo caasim la yidhaahdo iisoo weydii nebigaa yidhi waxaas wax la weydii maya naga dhaaf markaasuu yidhi wixiin kuu diray waxba igama keenina anaa aadaya nebiga markaasuu ilaahay rasuulkiisi u saasaa dhacday naagtayda saanay samays oo inagdoo zinaysanaysaan arkay buu yidhi ayib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xugum ma uusan siinin arrintii oo taagan oo dhibaatada ay taagan tahay yaa nin hilaal ibnu umaya lininka la yidhaahdo oo min ahalaaثati aladiina khullifuu saddexdii gaswati tabuuq xugum gooni uu soo degay ay ka mid ahayd daasna wuxuu yidhi qadafa zawjatahu bishariik ibni saxmaa ninka la yidhaahdo intuu nabigu u yimid uri ninkaan shariik ibni saxmaa la yidhaahdo yaan ku arkay naagtiita asuu iga zinaysanay nabiga calayh isalaatu wasalaam markaasaa waxaa la yidhi qadaf baad samaysee imaa an ta'tiya bibayina wailaa xaddun fii dahrika lyidhi marka inaad markhaati la timaado dhammaystiran iyo in dhabarka lagaa garaaco sideetanka loogu dhuftay wax ka dhexee ma laha layidhi marka in badanuu ka doodo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiyow ma anoo naagtaydi nin dul fuulo aan ku arka maan leeyahay saddex nin oo kale aan soo raadiyo arrintaas waa arrin aada igu adag buur ninkii arrintii waaba dhammaysanayaabu markaasaa layidhi bayina lakaale wailaa xaddun fii dahrik markaasuu ninkii wuxuu ilaahay rasuulkiisau inanii lasaadiqun wasawfa yunzilu allahu calayka maa yubari'u dahrii min alxaddi aniga arrintan beri baan kaan ahay ilaahayna wuxuu kugu soo deji doonaa aayad aniga laygu beriyeelay marka arrintaas aad bay ula adkeyd xataa nin saxaabi oo adunu ah sacd ibn abi waqaas miya yaa nabiga weydiiyo ilaahay rasuulkiisiiyow haddaan nin naagtayda aan ku arka maxaa lagu samaynayaa buuri markaasaa markhaatiyaad u raadinaysaa buuri markaasuu uhi laa waladii bacataka bilxaqi wain kuntu lacaajaltuhu bisayf buuri aniga hadday arrintaas dhici lahayd seefaan madaxa uu garaaci laha maa markhaati uma raadinaya buuri markaasuu nabigu wuxuu ihi ninkaan sacad ee khiiradiisa fiiriya warasuulu llaahi akyaru minhu wallahu akyaru minii buu nabiga calayh salaatu wasalaam almuhim aayaadkii dhibaatadaas markay dhacday labadaas nin oo saxaabiga ay qabsatay sidii saxiix albukhaari saxiix muslim ku sugan markay arrintaas ku dhacday yaa aayaadkan soo degeen oo waladiina yarmuuna aswaajahum goonigooda aayadda hore way soo degtay nebigu waxau rabay inuu ku dabaqo ayaga iyo dadkooda kaleba oo farqi uma dhexaynin ninkii naagtiisa wax ka sheegay iyo ninkii naag kale wax ka sheegay uma dhexaynin marka waa lagu wada dabaqi rabay aayaddaa markii soo degtay yaa waxaan ogaanay uu nebigana loo sheegay ulajeedada hore ilaahay waladiina yarmuuna almuxsanaati uu leeyahay ragga dumarkooda wax ka sheega inaynaba ku jirin ee kuwaas xugum gooni ay leeyihiin ilaahayna u sheegi doono marka waxaa la rabaa takhsiisuu ku noqdo inaan lagu camal falo haddii nimankii xadka lagu dhufan lahaa kadib aayaadkan ay soo degi lahayd naski baa la dhihi lahay laakiin intaan xadki nimanka lagu oogin baa aayad soo degtay liannahu kamaa yaquulu usuuliyuuna laa yajuuzu taakhiiru albayaani can waqti alxaaja wixii loo baahnaay ulajeedadii oo naski looga baahnaay in la dib mariyo ma banaano caddayntiisa waktigii loo baahnaa marka aayaadka waxay soo degeen waktigii loo baahnaay markaasaa nimankii gooni loo bixiyey oo la yidhi adinka ama afar nin oo markhaati la imaado ama afar dhaarasho ood ku adkaynaysiin in run sheegaysiin markii saas aad samaysaan siddeetankii garbaasho lagu dhufalaya ninka waa laga dhaafaya naagtii baa marka xadka ay ku wareeganaya waa noo imaan doonta marka ilaahi wuxuu ihi waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa naagahooda wax ku gamayo wax xunka sheegaya zinadii ku gamay oo walam yakun lahum shuhadaau wax la markhaati en aan haysanin yani waxa weeyaan adig iyo saddex nin haddaad markhaati ka noqotaan taas waxa weeyaan waaba caadi marka ilaa anfusahum nafaftooda mooye dad kale ma haystaan markaasaa waxaa layidhi fashahaadatu axadihim midkood markhaati gelintiisa dhaarashadiisa arbacu shahaadaatin biاllaah afar markhaati uu ilaahay ku dhaarto ya taquumu maqaama ashuhadaa saasaa loo jeeda afar afar dhaarasho ou dhaartaa waxay qumaysaa meeshii laga rabay afar markhaati oo muxuu ku dhaaranaa inahu la min asaadiqiin wuxuu leeya ashhadu biاllaahi ananii lasaadiqun fii maa ramaytu bihi calaa zawjatii yuu ku dhaaranaya waanahu la min asaadiqiin markuu afar joor sidaas yidhaahdo afartaas dhaar markuu dhaarto yo wlkhaamisatu midda shanaadna wuxuu leeyahay ana lacnat allahi calayhi ilaahay lacnadiisa dushiisa ha ahaato in kaana min alkaadibiin markuu afartii joor ashhadu biاllahi ananii lasaadiqu fima ramaytu bihi calىa zawjatii min الzina markuu afar joor saas ku celiyo yo midda shanaad waxau leeyahay ana lacnat allahi alayh calaya in la yihahdo waa laga fiican yahay xoogaa xaqiiqahan asiga ana lacnat allahi calaya buu leeyahay asiga laakin xikaayatan canhu marka wuxuu leeyahay in kaana min alkaadibiin wlkhamisatu ana lacnat allahi calayh marka wuxuu leeyahay lacnat llahi calaya in kuntu min alkaadibiina saasuu leeyahay asiga ayb intaas markuu yiraahdo afartaas dhaarasho iyo midda shanaad hadalkii waa laga aqbalaa markaan ayb markii laga aqbala hadalkii horta sideetankii garbaash waa ka dhacaysa marka waxay arrintii ku gadoomaysaa naagtii intaa lagu eh, laga sheegay naagtii bay arrinta ku gadoomay naagtii marka waxay tahay haddii ay aamusto oo la yidhi arrintaanaa lagaa sheegay maxaad ka qabtaa oy aamusto ayadiyaa rajmiga lagu samaynaa la dilayaa arrinta iyaday ku gadoonta haddii kale wayadra'u canha alcadaaba marka wayadra'u waxaa ka reebayo canhaa naagtii alcadaaba waxaa ka reebayo cadaabkii oo in la rajmi ahay waxaa ka reebayo an tashhada arbaca shahaadaatin billaahi afar markhaati inaa ilaahay ku dhaarato inahu lamin adibiina calaya aw anahu kadaba calaya fii maa ramaanii bihi min azinaa afar jooray sidaas leedahay ilaahay waxaan u markhaati gelinayaa ninkan intuu uga sheegay oo zinada inuu been as sheegay afar joor markii saa tiraahdo waalkhaamisata wa an tashhada alkhaamisa midda shanaadna waxay markhaati kacay oy leedahay anna qadaba allahi calayha ilaahay caradiisa korkeeda ha ahaato in kaana min asaadiqiin ninkaas hadduu barun sheegay midda shanaada waxay leedahay غضب الlahi عalaya in kaana min الصاadiqiina fيma ramaani bih min الzina hadduu ninkaas intaas uu sheegay run ay noqotay carada ilaahay hay ugu dhacdo marka shuf fii jaanibi الزawj lacnad baa la geliyey wa fii jaanibi الزawjana غadb baa la geliyey labadooda yaa daran alغadbu ashad maxaa yeelay لأnna tuhmada naagta xaggeeda arrintan inay samaysay qawiya jiddan weeyaan liannahu ninka intaas inuu xaaskiisa ka sheega reerkiisa u fiican oo uu ka dhalay inuu dadkii dhan isku fadeexeeyo oo ilmihiisii kale la tuhmo kuma dhiiranayo ilaa wuxuu arkay mooye marka asiga lacnad bimacnaa dardi min raxmat illaahi isku habaaray ayadana gadab ilaahay caradiisa caro ilaahay ninkii ku dhacday waa u dhamaa ayadana qadab baa layidhi lianna waxaa laleeyahay jaanibkaas qadabka ada marka takwiifaa lagu samaynaa idin la cabsi qayb wa qole waxaa laleeyahay dumarka sida badan lacnada way badiyaan marka inay lacnatullaahi calayha iska tiraa wayb iska sahlanaybu laakiin qadabka loo khasisay baa leedahay adiga waxyaalo badan baa la sheegaa ayb marka almuhim waxaan fahamnay labadii aayad aayadda horoo caamka ahayd oo nimankii iyo dadkii kala kulmi lahayd in lasoo reebay qaar kamid ahoo rijaashi oo zawja aswaajkii oo nimankii naagahoodii markay wax ka sheegaan yaa xugum gooni loo sameeyey marka caam khusisa saasaa loo jeeda ayb marka musanifku waxau leeyahay falamaa faraqa allahu ilaahay markuu kala geey bayna xukmi الزawji ninkii zawjka ahoo ninka ahy xukumkiisa iyo waalqaadifi siwaahu iyo ninkii kaloo wax qadfayoon zawjka ahayn markuu ilaahay kala geeyey oo faxadda alqaadifa ninkii wax xun sheego qadafka sameeyey ilaahay uu xaday siwaahu siwa zawji ilaa an ya'tiya qaadifkii inuu la yimaada mooye biarbacati shuhadaa afar markhaati calaa maa qaala wuxuu yidhi ka markhaati kacaysa inuu la yimaado mooye ilaahay ninkii qaadifka ahaayo waxun sheegay oonan ninkina aan ahayn markuu xukunkiisaa sheegay wa akhraja zawja zawjkiina ou bixiyey bilicaani ou ku bixiyey min alxaddi uu kaga bixiyey zawjkii sideetankii lagu dhufalahay waxaa ka bixiyey licaan licaan waxaa la yidhaahdaa dhaarashadii afarta aheyd iyo midii shanaado lagu daray yaa la yidhaahdaa maxaan idhaahdaa yaa licaan la yidhaahda licaanka aymaanu muؤakadaat bالshahaadaat tarud اlxadda can الزawji yaa la yidhaahdaa sideedaba licaanka baab dhamo min abwaabi اlfiqhi weeyaan marka ilaahay wa akhraja zawja buu bixiyey zawjkii oo ninkii ahay bilicaani bisababi licaani buu ku bixiyey an اadi min alxaddi oo xadkii lagu dhufa lahay waa laga bixiyey oo asiga markaa sideetanka laguma dhufanay hadduu afar markhaati la yimaado marka saas uu ilaahay sameeyey dalla dalika midkaas wuxuu dusiyey calىa ana qadfata اlmuxsanaat naagaha oo cafiifaadka oo xaraa'irta kuwa qadfo aladiina uriiduu biljaldi kuwa loola jeeday in la garbaasho qadafatu lxaraa'iri weeyaan kuwa xaraa'irta kuwa wax ka sheego albawaaliqi ee gaangaaray gayru اlaswaaji nimanka aanan ahayn markii ilaahay ninkii gooni u bixiyey yaa waxaan garanay le musanifka uu leeyahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala nimanka uu yihi wاladiina yarmuuna almuxsanaati in loola jeedo waxa nimankii aan ahayn maadaama nimankii naagahoodii wax ka sheegay gooni xukunkoodii loo sheegay yaa waxaan ogaanay aayadda hore inay gaar ku tahay nin aan naagtiisi mooye naag kale wax ka sheegay inay gaar ku tahay saasaan fahamnay buu leeyahy falamaa faraqa allahu ilaahay markuu kala gey bayna xukmi الزawji wاlqaadifi siwaa ninkii oo zawjka ahay oo naagtii qabay iyo ninkii kaleo asiga aan ahaynoo wax qadfi markuu kala geeyey oo faxadda alqaadifa siwaahu ninkii wax qadfoon asiga aan ahayn ilaahay xad ou saaray ilaa an ya'tiya inuu la yimaado mooyey biarbacati shuhadaa calaa maa qaala afar markhaati oo markhaati noqonaysa wuxuu la yimid oo wa akhraja ilaahay ou bixiye azawja bilicaani zawjkiina uu ku bixiyey bisababi licaani dhaaryaalki min alxaddi uu ka bixiyey waxaan ogaanay oo midkaas ilaahay markuu saas yidhi dalla daalika midkaas wuxuu tusiyey calaa ana qadafata almuxsanaat naagaha muxsanaadka ah kuwa qadfo aladiina uriiduu biljaldi kuwa garbaashka loola jeeday ah in ay yihiin qadafatu lxaraa'ir kuwa xaraairka kuwa qadfu albawaaliqa jaangaaray oo kayru aswaaji ay nimankana ku jirin inay yihiinaan fahamnay saasuu leeyahay marka aladiina yarmuuna almuxsanaati kuwa la yidhi inay yihiin kuwa naagaha xaraairta oo baaliqaanta wax ka sheegay aanan ahayn zawj aanan ahayn nin aanan ahayn inay yihiinaan fahamnay saasuu u wa fii haadaa midkaan waxaa ku sugan buu leey musanifka addaliilu waxaan soo cadeey addaliilu caddayn calaa maa waasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min ana alqur'aana qur'aankii carabiyun inuu yahay yakuunu minhu daahiruhu daahirkiisa uu ahaanay caaman wa huwa yuraadu bihi alkhaasu caam oo khaas loola jeedo waa waladiina yarmuuna almuxsanaati aayadaas waa caam daahirkeeda laakiin khaasaa loola jeedaa oo nimankiyaa laga bixiyey ayib wa huwa yuraadu bihi alkhaas laa ana waaxidatan ma aha buu leeyahay mid oo min alaayatayni labadii aayaad ka mid eh nasakat اlأkraa inay nasaxday ma ah dhihi mayna wاladiina yarmuuna almuxsanaati aayadda dambo wاladiina yarmuuna aswaajahum aayaddaas dambo tii hore qaar ka mid ahay nasaxday dhihi mayna laakiin tii hore qaar ka mid ah ay gaar yeesho macnihii hore noo muuqdi maahina macno kale nooga fasirtay khaasnimadii saas waay ayib walaakin kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadii aayad ka mid eh calaa maa xakama allahu bihi ilaahay wuxuu xukmi bay ahaatay mid kastaba ilaahay xukumku u sheegaa la kordejinaya fa yufaraqu baynahumaa labadoodii waa la kala qaadayaa xaytu faraqa allahu ilaahay meeshuu kala qaaday wayujmacaani waana la kulminayaa xaytu jamaca allah marka wuxuu leeyahay aayaddii caamkeena caamaa laga dhigaa tii khaasina khaasaa laga dhigayaa marka qur'aankaaba saas carabinimadiisa ay tahay buu leeyahay ayib faida اltacana الزawju marka zawjka hadduu licaantamo oo arbacu shahaadaatin iyo maca alkhaamisa hadduu la yimaado licaanka kaas waaye kharaja min alxaddi markaas siddeetankii garbaash waa ka baxsada kamaa yakhruju alajnabiyuuna nimankii ajaanibta ahi oo naagtii kale wax ka sheegay say ugu baxsanayaan bishuhuudi markhaati hadday la yimaadaan say garbaashi ugu baxsanayaan yaa ninkaana afar markaa afar joor hadduu dhaarto yuu xadkii kaga baxsanaya ayib wa lam yaltacin markaan hadduusan licaantamin ninkii waxau dhan naagtaytuu zinaysanay aan arkay waxaa la yidhi markaan licaan la imaw ma dhaaranay buu yidhi afartii dhaarasho waa diiday wa zawjatu xuratun baaliga zawjadiisana ay tahay xur oo baaliga hadday tahay xudda ninkaas markaan waxa waay waa la garbaasha waa la xadaynay haddii la yidhaahdo naagtaan aada wax ka sheegtay dad kaloo kula markhaati e la imaw ma haayi buu yidhi waxaa la yidhi afar joor dhaaro mid shanaadna ku dar wuxuu ihi ma samaynaayo tiirkaa lagu xiraa siddeetan garbaasho oo caaydi ah laga jaazinaa markaas ayib taas maxaa uu daliil e markaan qaala musanif wuxuu ihi wa fi lcajlaaniyi ninkii cajlaaniga qabiilkiisa u ahay cuwaymir alcajlaani ninka la yidhaahdo io wa zawjatihi yaa unzilat waxaa lagu dejiyey aayatu licaani labadaas ninkaas cuwaymir alcajlaani la yihaahdo iyo naagtiisa oo mid kastaba uu yihi midka kale wax ka sheegay iyo aayadda ku soo degtay marka walaacana الnabiyu baynahumaa nebigana licaankii ku dhex dareeriyey yaعni ajra licaana baynahumaa licaankii nebigana dhex marsiiyey ayb marka waxaan ogaanay cuwaymir alcajlaani fii zawjatihi iyo waa lamid hilaal ibn umaya iyo maca zawjatihi asna labadaba waa iskula dhacday ayib musanifku wuxuu leeyahay faxaka licaana baynahumaa waxaa sheegay buu leeyahay oo noo sheegay licaankii oo dhexdhacay baynahumaa labadaas waymir iyo zawjkii zawjadiisa waxaa noo soo guuriye nebiga ka soo guuriyey sahlu bnu sacdin asaacidiy ninkaas sahl ibnu sacdin oo saxaabiga ah waxakaahu ibnu ibnu cabbaasna waa sheegay waxakaa ibnu cumarna wuxuu sheegay xuduura licaanin licaan inuu xaadiray cinda الnabiy salى اllahu alayhi wasalam hilaal inuu yaanu malayn ayib famaa xakaa minhum mid ayaga kamid e ma sheegin waaxidun de mid ayaga kamid e kayfa lafdu الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga lafdigiisa sow ahay fii amrihi maa ayga amarkooda bilicaani u amray sow ahay ma sheegin wuxuu leeyahay licaankaas nebiga alayh الsalaatu wasalaam bayna hilaal iyo wa zawjatihi iyo bayna cuwayn wa zawjatihi waxaa xaadiray saxaaba ay ka mid yihiin sahl bnu sacdin ay ka mid yihiin ibn cabaas ay ka mid yihiin ibn cumar ay ka mid yihiin eh, cimraan ibn xusein iyo wax lamid ayb dadkaasoo dhan wuxuu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam soo ma ayna guurinin labadan qofood saandhaha saandhaha inuu u laqinay licaanka sooma guurinin yani nebiga ma dhahaynin marka hore waxaad tidhaahdaa qufii habow ashhadu ananii saadiqun fii maa ramaytu bihi zawjatii saas dheh nebiga uma laqinaynin naagtana sidaan dheh looma laqinaynin ee waa laga aamusay waxaa la soo guuriyey nebiga calayhi salaatu salaam inuu licaan labadaas dhexmarsiiyey axkaamtii licaankii markuu dhacay dhexmaraysane ou nebigu xukmiyo in labadii qofood la kala geeyo in caruurtii meeshii aanay jirin wixii dhammaay waa la kala sheegay laakiin nebiga ma la soo guurinin qofkaan inuu dhahay saandheh saandheh uu dhahay mala soo goorin maxaa yeelay waa kana wuxuu leeyahay famaa xakaa minhum waaxidun mid ayaga ka mida sooma guurinin kayfa lafdu nabiyi nebiga lafdigii sow ahay fii amrihimaa bilicaani markuu licaanka amray saan dhaha lafdigii nebiga uu yidhi lama soo guurin waqad xakow waxay sheegeen macan dhammaantood axkaaman bay sheegeen oo lirasuulillaahi nebiga uu yiriyey laysat nasan fi lqur'aani axkaamtaasoon ku caddeen qur'aanka minhaa axkaamtaas waxaa ka mid oy nebiga soo guuriyeen tafriiquu kala geyntiisa bayna almutalaacinayni labadii islacnatay ninkii haddii naagtiisina uu ku gamo afartii joor u dhaarto middii shanaad uu ku daro oy ayadana afar joor dhaaratoy midii shanaad ku darto nebigu wuxuu ihi markaan bas waayo wax dhaqan meeshaas ma jiro nikaax ma jiro kala taga tafriiqu bayna almutalaaciniin tasawar shareicada islaamka xikmadeeda maba yeeli karto labadaas qofood haddii la yidhaahdo guri isugu taga misay kuwada dhaqmayaan laba qofood oo amaama aljamaahiir intaad isku yimid adigu waa zinaysatay iyo ma zinaysana adaan been sheegaa afar joor qofkiiba uu ku dhaartay midii shanaad uu ku daray la dhihi kari maayo kacee gurigiinna aada isla dhaqdo kuwaas dhaqan ma ka imaanayo dadkii dhammaa wada og ceebtoodii ayaga dhaniyo isku mahayaan ammaana ma jirto maadaama arrinta ay saas tahay baa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa lisaani nebiyi ku jidayay tafriiqu bayna almutalaacinayn in la kala tagsiyo khalaas wax weligood dambo toban nin hadday soo guursato naagtaan iskuma soo noqon karaan waxa waaye tafriiq abadi weligeed siay u kala tageen weeyaan ayib wa nafyuhu lwalada iyo nebiga waladkii uu ka reebay ninkii canugii meeshii uurka lagu qaaday markuu dhashay ninkii yidhi aniga canugaan ma dhalin lama dhahayo looma nisbaynayo hooyadiisaa loo agtirinaya marka maadaama ninkaan u iri ninkaa naagtaan waa zinaysatay asna uu ka dhaartay canugii caloosha ku jirayna waa leedahay zinadii waana ka dhaartay isma keeni karayso markaasaa la leeyahay zinadii waa kaa dhacay kaa tagsiyey walkhaamiri in kaana min asaadiqiin min laakiin axkaamtaas nabiga calayh salaatu yaa kada ka soo qaatay ilaahay kiisa markaasuu kala geeyey nabigu wuxuu idhi ina amrahu labayinun canugaan amarkiisa waa cad yahay lowlaa maa xaka allaahu ilaahay wuxuu xikaayo noo sheegay mooye nebiga tilmaamuu ka bixiyey wuxuu idhi haddii waladkan caloosha ku jira fiiriya buuri haddii uu yimaado asoo abyad ah qadii'a alcaynayni indhihiisana ay waaweyn yihiin fa huwa lihilaali bni umaya buuri haddii uu yimaado in uu yahay udaycij xamasha saaqayni maxaan jacda shacar intaas hadduu madaxa uu madaxa jareerku leeyahay lugahiisa ay yaryar yihiin indhihiisana ay fiiqfiiqan yihiinna lishariik ibni saxmaxaa iskale buu nabiga alayh الsalatu salaam yihi canugii markii la dhalay waxaa la yidhaha jaaءat bihi اlmarأa calى nacti makruh sifadii xumeed oo zinadii ahayday la timid u eg markaasuu nebigu wuxuu uri lowlaa aymaanun sabaqat fii kitaabi illaahi lakaana lii walahaa shanun buuri haddii aymaantii ilaahay uu dejiyey oo aan ku camal falno aayaadkii haddayna ahaan lahayn naagtaan xad baan ku oogi lahay laakiin licaankii ilaahay soo dejiye aan ku kala baxnay looguma noqon karo ilaahay wuxuu soo dejiyey ayb marka nabiga saasuu yihi ina amrahu labayinun waladkaa meesha ka yimiday inuu inuu ninkan oo eh, naagta qabay inuusan u ekeen arrintiisa waa cadday lawlaa maa xaka allahu ilaahay wuxuu noo sheegay ma dhaafi karno naagti waa dhaaratay adiga marka ma dhihi karti dhaartaada ma jirto maadaama ilaahay uu yihi sidaan ha loo licaantamo annagoo wixii iska og baan aan sideeda ku wadaynaa marka saas waa macnihu waxakaa ibnu cabbaas wuxuu sheegay ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam وxakىa بن cabاas wuxuu sheegay أن النabiya slى الlahu عalيه wasaلم qaala cinda alkhaamisa inuu yihi qifuuhu joojiya ninkan fainahaa muujibaة markii afartii joor uu markhaati kacay midii shanaad markii la joogay yaa nebigu wuxuu ihi ninkaa afka ha loo qabto hala istaajiyo ar waxaa la yidhi waxaan markaasuu nebigu wuxuu idhi ina cadaaba اdunyaa ahwanu cinda allahi min cadaabi اlaakhira inaad maanta iska ictiraafsid naagtaa inaad been ka sheegta oo siddeetan garbaash lagugu dhuftaa waxay ka fududdahay in aad been sheegtid ood beentii kusii dhaaratid ood cadaab ilaahay ku geshid marka dumarkii eh, naagtiina saasaa lagu yihi ninkiina saanaa lagu yihi marka axkaam aan qur'aanka sheegin buu nabiga calayh salaatu wasalaam you meeshii licaanka markuu dhacay u caddeeyey ayib ayb ah, eh, waqawluhu in jaaءat bi haakada fahuwa liladii yatahimuhu naam eh, faqradaasaan ka tegay axkaamtii nabigu uu ziyaadiy waxaa ka mid a minhaa tafriiqu bayna almutalaacinayni wa nafyuhu lwalada ayib wa qowluhu yaa axkaamtii ka mid ahoo wuxuu yihi nabiga in jaaءat bi haakada sidaas hadday ula tilmaada tilmaantaas hadda tilmaantii aan kuu sheegayo waa tilmaantaas hadday waladkaan ay dhasho uu tilmaankaas lahaado fahuwa liladii yatahimuhu fahuwa liladii yatahimu ninkii naagta zinada ku tuhmaa iskale oo ninka qabay naagta waa fa jaa-at bihi waxay ula timiday maya fahuwa liladii yatahimuhu ninkuu hilaal tuhmayo oo zinada lagu tuhmayaa iskale waladki fa jaa bihi waxay la timid waladkii cala asifa sifadii xumayd ou nabiga calayh isalatu salaam tilmaamay hadda imaamu shaafici xadiidkii dhan ma wada sheegin waxaa wey macnaha guud unbuu ka soo qaatay alfaadii xadiidka ma uusan sheegin laakiin alfaadda sidin qaarkeed kuu sheegay waayo markii sifadii xumeedoo la necbayo zinada markay la timido waqaala nebigu wuxuu idhi ina amrahu labayinun lowlaa maa xaka allah waxaka bnu cabaasin waxau sheegay ana nabiya sala allahu alayh wasalama cinda alkhaamisati inuu yiriyey qifuu fa inahaa muujiba hala istaajiyo ee hala xasuusiyo midaan inay hadduusan ka istaagin oo wuxuu sheegana been ayihin ayb musanifku muxuu leeyahay fastadlalnaa waxaan u daliishanay calaa annahum saxaabadii laa yaxkuuna sheegi maayaan bacda maa yuxtaaju ilayhi qaarka loo baahan yahay inta loo baahan yahay qaar ka mid oo min alxadiidi ka mid ee sheegi maayaan oo wayadacuuna ka tegi maayaan bacda maa yuxtaaju ilayhi waxa loo baahan yahay qaar ka midina ka tegi maayaan oo minhum alxadiid ka mid ayb hadda wuxuu u jeeda maadaama ay saxaabada soo guuriyeen nebiga tafriiqu bayna almutalaacinayn iyo nafyuhu lilwalad wa qowluhu in jaaءat bi haakada qayfuhu cinda alkhaamisa axkaamtaasoo dhan saxaabadii way soo guuriyeen laakiin ma ayna soo guurinin markay dadkaas ay dhaaranayeen nebigiisu inuu yidhi sidaan u dhaarta marka qaarna waa la soo guuriyey qaarna way ka aamuseen marka wuxuu leeyahay ma dhici karto shay loo wada baahnaay qaar ka mida in la soo guuriyo qaar ka mida in laga tago ma dhici karayse maxaa looga aamusay halka sidii ugu dhawaaqeen licaankii maxaa looga aamusay saasuu kaaga jawaabaya ayib wa wawlaahu waxaa ugu haboon an yuxkaa in la sheega min daalika midkaas kayfa laacana annabiyu baynahumaa nebiga sow licaanka uu dhex dareeriyey in la sheega ugu owlaysan buu yidhi ee maxaa looga tegay nebiga markuu licaanka dhex marsiinayay muxuu u sheegi waayey saxaabada maxay noogu soo guuri waayeen nebiga siduu ku dhihi jiray saandhaha saandhaha maxay u guuri waayeen markaasuu u leeyahay waxay u guuri waayeen wax kale ma ahaane ilaa cilman ogaasho ayaa loo dhaafo bianna axadan shaksi qara'a akhriyo kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa yaclamu inuu og yahay anna rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisa innamaa laacana licaankii waa dhex marsiiyey oo waa dhex dareeriyey kamaa anzala allah hadda musanifku wuxuu u jeedaa markuu caamki iyo khaaskuu sheegay qur'aankii qaarkiisa nasan ah macnaha naska waxaa weeyaan tafsiir uma baahno marka wuxuu leeyahay waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam usoo looga soo guuri waayey inuusan u sheegin sidaan iyo sidaan dhaha licaanka nebiga ma dhihin waxaan saas ugu dhihi waaye ilaahay kitaabkiisayba ku caddahayba marka loo waxa loo soo guuri waayo wax qur-aanka ku cad in la soo guuriya maba ah waxaa loo waxaa kaloo la soo guuriya intaan qur-aanka ku caddayn oo axkaamtii kale ah inta kale waxaa looga aamusay siday u licaantameen waxaa looga aamusay liannahu bayinun fii kitaabi illahi ee macnaheedii ma aha in qur-aankii qaar ka mid ee nebiga licaankiisana qaar ka mid eena la soo guuri qaarna laga tegi ma aha qaarka laga tegoo laga aamusay waxaa looga aamusay ilaahay kitaabkiisaay ku cad yihiin saas waa marka taas waxay u daliil u yahay inuu qur-aankii qaar ka mid ee tafsiir uusan u baahnayn haddii lagu camal fala la yidhaahdo oo marka licaan hala samey haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu ri an tashhada arbaca shahaadaati biاllah afar shahaado oo maxaa la leeyahay inahu la min asaadiqiin waa ku caddahay wاlkhaamisatu ana lacnat اllahi alayh wahaakada qaala shaaficiyu wuxuu yihi markaan faktafow dhe waxay ku kaaftoomeen biibaanati illaahi ilaahay caddayntiisa allicaana ou caddeeyey bilcadadi tiradii iyo washahaadati shahaadadii oo dhaartee likulli waaxidin minhumaa likulli waaxidin mid kastoo minhumaa min azawji waazawja ilaahay uu cadday awgeeda looga aamusay qur-aankay ku caddahay maba lagu ziyaadin kara wax karaba duuna xikaayati lafdi rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa lafdigiisa in la sheega ma aha xiina laacana baynahumaa markuu ayaga licaankii dhexmarsiinayay looma baahanin in la soo guuriyo maxaa yeelay iktifaaan bimaa fii kitaab illaahi arrinta saasay ku caddahay buu leeyahay qaala shaaficiyu wuxuu idhi fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa waxaa ku sugan